بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد waxaan soo gaarnay halku i faslun oo diyaadka iyo magaha uu kaga hadlayo إida kaana alqatlu khaطأa aw camda khaطأin aw aala almru fi lcamdi bilcafwi ila diyati wajabat diya saddex xaaladood oo magi waajibta ayuu halkan ku sheegay wuxuu yihi idaa kaana alqatlu dilku hadduu yahay khaطaan gab kama buu ku dhacay ee kasma ahayn aw camda khaطayin ama kama iyo kas isku jiruu ahaa aw aala almru ama arrintii baa ku dhammaatay oo ku dambaysay fi lcamdi kaskii maxdiga ahaa bilcafi in lagu cafiyey ila diyati mad baan rabnaabay ku dambaysay kaskii qisaasta lahayd saddexda xaaladood wajabat idiyatu magun baa waajibaysa dilku hadduu ka yahay ma kaliyaa waajibta qisaas ma haddii uu yahay kas iyo kama isku jiran mag iyo diyo keliya waajibta kii kaska khaaliska iyo maxdiga ahaana haddii mar lagu cafiyo biyo loo cafiyo ma kaliyaa waajibta qisaas dib looguma noqon karo amaa masaladu khata haddii ay tahay ilahay baa qur-aanka ku sheegay wamaa kaana limuminin an yaqtula mumina ilaa khaطan waman qatala mumina khaطa fataxriiru raqabati mumina wadiyat musallamat ilaa ahli alkalaku ku sheegay hadduu gab ka macyay dilku kafaara iyo mag baa laysa rabaa saa darteed dilku haduu ka macyahay xukunkiisu waa saa wey dadku waa laba masalada marka la joogo dilkani waa kama markaynu leenahay dadku waa laba hal qayb oo kamid ah baynu ka mageeni ka sheekaynay waa qofka caaqilka ah ee baalida wey ee caaqilka ah. baalid caaqila inuu yahay amaa sadigi iyo majnuunku qaacidada fuqahadeena waxaa weeye laa camda bisabiyin walaa limajnuunin sabi iyo majnuun wax kas aba ma yeeshaaba kas hadduu xabadda u dhufto waa kan mar hadduusan mukallaf ahayn ilmaha sabiga iyo majnuunku waxa ay dilaan waa dil kama kas maba lahaba qasadkooda ay u kas u samaynayaanna qasad sharciga qiimaysan oo wax ku ool wax lagu dhisa maaha saas darteed waxaan ka hadlay idaa kaana alqatlu khaaan waxaa loo jeedaa ama dadkii falkooda dhanba khata iyo kamaa uu ahaa weeye oo camda lisabiyi walaa limajnuunina ama waa qofkii caaqilka baaliga ahaaye aan ficil kaba u qasin ama ficilka uqasdayaan shaksiga uqasdin dilkiisu mag weeye masalada labaad camdulkhata waan soo marnayo ficilka waa loo qasday iyo shaksigaba laakiin waxaan haaliban loo dhiman wey ul iyo irbaaxo iyo fiixid iyo feeryar iyo waxyaabaha hadduu qofku u dhinto ajashiisa waafaqdo isna diya wey nabigaana sheegay sala allahu alayh wasalam wuxuu ihahdaa ina qatiila alkhaطa'i shibhi اlcamd maa kaana bisawti walcasar wuxuu yihi dilka ka maga ee weliba kaska shabaha oo wixii ul iyo ul yar iyo ula iyo xoola lagu garaac garaaco raaco ama caruur lagu garaaco oo kaleeto ah diyaa waajibaysa inay mag leedahay buu sheegay kaskii ninkii u jiray ee qisaasta lagu lahaa dadkii hadday cafiyaan oo ay doortaan mag inay qaataan saddexdaa xaalada waxay wadaagaan xukunka ah wajabat idiyad laakiin qaabkay u waajibaysaa kala duwan markuu xukunka ijmaaliyaa duuduubay buu magta waajibaysaaye maxay tahay wadiyat lxuri lmuslimi qofka xor xornimo iyo islaamnimo isku darsaday magtiisu addakari ee ragga miatu min alibili boqol geela wey ragga maftoodu haddii uu laba xaaladood laga helay alislaamu waalxuriyatu boqol geelaa laga bixinayaa see loo bixinayaa marka saddexdii nooc khaai iyo khaau camdin iyo camdigii laga dhigay mid walba midda kale waa ka magduwan tahay tiradu waa wada boqol laakiin boqolka waxa ka hooseeya ay ku kala duwanaanayaan fain kaana camdan haduya kas buu ahaa mad baa lagu cadkeeyey qisaastii fahiya magtaasi muqallabatun waxaa laga adkeeyey laga adkeeyaa min alaaati awjuhin saddex dhinac kownuhaa inay tahay xaalatan halkaa markaaba in la bixiya la doonayo markaaba magtaa waa in la bixiyaa dayn iyo iga sug ma gasho wa cala aljaani ninka dilka geystay baana lagu leeyahay sal iyo qaraabo iyo ilmo adeer laguma leh wa musallasatan saddex qaybood baa laga dhigi oo kala ah halaaiina soddon xiqatan oo afar jiro ah xiqa bimacneedu abaahagal a weye laakiin abaahagalkii dad badan aan garanayn abaha waaa la yihahda marka afarjibis ka dhe saddex sana dhamaysatay sanadkii afraadna way ku jirtaa xiqaa la yihahda wa alaaiina sodonna jadacatan kuwa ilka xigtay wey iyadana sanadkii shanaad bay gashay afar sanay dhamaysatay sanadkii shanaadna way gashay wa arbaciina afartanna khalifatan waa rimay ay xawaamilu calooshay ilma ku sidaa fii butuunihaa caloosheedana awlaaduhaa ilmaheedi baa ku jira afartankaasi dhinac marka laga eego waa lamaane wax yar kadib afartanka iyo afartan baa ku darman doonta afartan rimay ah iyo lixdan gol banaan wey lixdankii golka bannaanaa saddex saddexna waa afar jiro saddexna waa shan jir afar jir baa ugu yar marka meeshaas arag afar jirna waa kii zakada odaygii geelleeyata ninka geela leh qaalin afar jir ninka magaalada jooga guri bille ihiyo gaari maarseeyeysa ugama duwana walidaalika nin geelleeya ah markuu qaalin afar jir zaka u xiray ee xariggii ay la sumatay intuu mindidii kaga jaray tooreydii buysiida ila heblaad intuu xarig ka xaarin lahaa naari hagaga xaarisiy sida naari hagaga xaarisiy sida halkaasay qiimo qofkiisi kala joogtaan shan jirkuna kaba sii weyn rimayduna dee waaba midda hadday fool baado oo meel xun si xun u dhasho ninkay ka luntay uu xabadda isu dhigto wey ee yidhahda maxaan adduunka joogi ama midkii hasha waraabinayay geela waraabinayey intuu is-ag fadhiisiiyo isagoon ogeyn dhaqaaqday buu ka daba tegay mar dambe markuu soo celiya wuxuu yidhi wow iblaha bay maalxun ku dhali lahayd maxaa ilaahay aakhiro la hortegi lahay halkaasay dadkeeda ka joogtaa qiimo ahaan waxugu haystaa aakhiro inuusan nasiibba ku lahayn naftiisa ilaagiisa hadday tani si xun ka noqoto xoolihiisaa loo jeclaa baa waxaa la yidhi afartan rimay oo ilmo sida soddon shan jir ah iyo soddon afar jir ah laga rabaa muallata saddex qaybood baa loo qaybinayaa wey xaalatan fuqahada qaarkood baa ku fasira ay fii sana sanad gudihii baa lagu bixinaya markay sii fasirayaan arrintaa nabigeenaa sheegay calayhi salaatu wasalaam qofkii mag lagu cafiye noqda man qutila lahu qatilun fa huwa nadarayni ima an yuuda wa ima an yuqaada in mag la siiyo iyo in loo qisaasa labadaas uleed hadduu magtii doorto nabigeenaa sheegay sala allahu alayh alih wasalam xadiidka cabdillahi bn camr alcaas uu ku tilmaamayo in soddon afar jira iyo soddon shan jira iyo afartan rimay ah lagu leehay intaa waxaana in haddii lagu heshiiyo asulxu jaa-iso haddii la yidhaahdo annaga ninkan qisaas waxaan kaga cafinaynaa laba magood oo reerkii aqbalaan waa inay labadii bixiyaan haddii gorgorka ku toban kugu gaadho oo sidaa lagu cafiyo tobankii inaad bixiso wey haddii adigu aadan rabin oo dilo dhahdo isaguna intuu ku baryo aad tirada aniga konton umaan bixin ama idilo ama konton umaan ku siin oo kontonka aqbalana waa waxaa lagu heshiiye wey waa lagu heshiiye wamaa suulixuu calayhi fahuwa lahu wixii lagu heshiiye lagula heshiiye yagaa iskale dadka taqata waa qaybta kaska ah qoom muslim oo xorana la dilay wain kaana camda khata'in hadduu kama iyo kas isku jira yahay fahiya mualladatun waa la adkeeyaa min wajhin waaxidin saddexdaydi wejhayna soo martay hal mid baa laga adkay wa mukafafatun waana la kownuhaa inay tahay muallatatan saddex qaybood soddon afar jira soddon shan jira iyo afartan himay ah oo ilmo caloosha ku wada sidii tii kaska ahayd bay la wadaagtaa xukunkaas diyada ومkففة min وجهayn laba dhinacna waa la فdudayn كونhaa مؤجلaة waa laga sugi وعalى الcاaqiلaةi xigtadii ilma adeerta iyo qaraabadana qaaraan toleed bay geli labadana waa la khatiibin waxay isu yimid meesha kas iyo kama kaskiina hal waj baa la siiyey oo ah nooca geela la bixinayo uu kala ka magina labaa la siiyo muddada lagu bixin iyo cidda bixin caaqilada waxaa la yidhahdaa dadka xigtada eed wada dhalateen baa la yidhaahdaa ragga qaطcan waa la yidhaahdaa dumarku ma ku jiraan qawlaani li اcilmi masle la isku haya wey walaalaha iyo adeer iyo ilma adeer way ku jiraan laakiin jaaniga iyo aabaraciisi iyo asalkiisu ma ku jiraan fi madhabi lah iyaga wax lagama rabo waa inoo iman doontaa caqilada wax la yihahde wain kaana khaطan dilkadu kama ahaa fahiya mukafafatu magta waa la fududay min alaaati awjuhin saddex dhinac baa laga fududay kownuhaa muajalatan inay tahay mid la dib dhigayo wa cala alcaaqilati ilma adeerta iyo xigtada iyo tolkana lagu leeyahay wa muhamasatan shan qayboodna laga dhigayo cishriina labaatan binta makaabin oo nirga laba jira ah. binta makaab waxaa la yidhaahdaa sanadna way dhammaysatay sanadkii ka dambeeyeyna way ku jirtaa waa marka geelu u qaab yahay oo dhogortii iyo jirkiisii kusoo koray caanihiina uu ka go-ay in jirkiisi iyo dhiiggiisu dhirta iyo daaqa uu la qabsadana uusan gaarin uu rifrifmaa marka olxumadiisa waxaa la yidhahdaa markii qofku weynaadaa wanaagsanaada geel laba jir soo wada mar baa la yihahdaa maanaa muuqaal xumada iyo inaan cidnaba rabin geel laba jir soo wada mar binta makaad waxaa la yidhi makaadka dhalmaha la yidhahdaa waxaa la yidhi man laa qaamuusa lahu falqur'aanu qaamuusu sumana maqan faajaaha makaadu ilaa jii nahra fooshaa la yidhahdaa haddaba dadii ka dambaysay bay hooyadeed inay dhasha qarka u saaranta laba jirta labaatan laba jir wa cishriina labaatan binta labuulin saddex jira labaatan qaalmoodoo saddex jiraa iyo labaatan laba jiraa oo afartan wa cishriina bna labuulin labaatan qurba oo saddex jira iyaguna wa cishriina xiqatan labaatan afar jir oo qaalmaa ah, wa cishriina jadacatan labaatan shan jir oo iyagana qaalmaa ah. afartankii rimayda ahaabaa ka baxay soddon soddonkii xiqada iyo jadacadana labaatan labaatan bay noqdeen isku darkooda labaatan baa ka soo hartay afartankii waa lixdan lixdankii afartan waa saddex jiro labaatan qaalmo iyo labaatan qurba dhedi labaatan dhedig iyo labaatan labood labaatanna waa laba jiro saasaa loo qaybinayaa masaa'ilkan saddexdan arrimoodee uu sheegay inay mu-ajala tahay oo muddo loo qabanayaay muddadu waa saddex sanaa lagu bixinayaa magta ka magaa saddex sanaa lagu bixinayaa waxaa lamid noqonaya kas iyo kama isku jira asalka mas'aladaani waa aaaar saxaabada laga wariyey wey asaaniideeda dacfi baa ku jira laakiin ragay kamid yihiin imaamu shaafici raxmat ullaahi calayhi iyo tirmidi fii sunanihi waxay soo guurinayaan ijmaacu ahlilcilmi sidaa in lagu ijmaacay saddex sano inay tahay tirmidina soo guurinayaayo ajmaca ahlilcilmi buu yidhaahdaa imaamu shaaficina markuu aahaartan fii kitaabi ummi ku sheegay isna ijmaac uu soo guuriyey in raacay oo xujo looga dhigay wa kownuhaa inay tahay shan qaybood loo qaybinayana xadiid sixadiisa laysku haysto oo cabdillaahi ibn mascuud ay daara qutni iyo kayrkii ka wariyeen baa loo cuskaday oo ruwaadiisu waa iqaa ay yidhaahdeen laakiin sanadkiisaa culimmada qaar ku dhagan yihiin wa kownuhaa cala alcaaqilati tolka in laga rabana iyadu waa xadiid fi saxiixayn oo abi hurayra laba haweenaa islaayey riwaayaadku waxay sheegayaan hal nin baa wada qabay labadii haweenkaa hal nin baa wada qabay sibay u kala masayreen waa islaayeen mid baa tib iyo qori soo tuurtay ta kaloo uurnay caloosha kaga dhufatay ilmihii iyo iyadiiba waa dhinteen nabigu alayh salatu sala uu yihi gabadhani dad bay dishay caaqiladeedi iyo tolkeed baa laga rabaa dhaxalkana wiyuu ninkeedi iyo ilmeheeda leh iyo qaraabadii ilma adeertiiyo ahaa markii nabigu ku xukumay magtaa waad bixinaysaan waxay dhahan rasuulka ilaahay dhaxalka annaga maleenahay markaasuu wuxuu yihi maya dhaxalka iyo ilmeheeda qisadaasi waxay tilmaantay ninkeedi iyo ilmaheeda inaan waxba lagu lahayn iyagu dhaxalkay qaadanayaan walidaalika masalat alcaaqila culimmadu waxay ka soo reebaan qaacidada la yihaahdo algulmu bilgulmi ama alkharaaji bidamaani faa'iidada nin kale baa khasaarahana qabo masaladanaa laga reebay faa'iidada dad baa dhaxalkiile leh dhibkiiyo maktana dad tol ay ku dhacdaa way kala duwantahay halkaasay fuqahada shaaficiyadu ka dariishadeen ilmaheedii waa laga beriyeelay oo lama saarin bay yidhaahdeen furuucdii haddaan la saarin fakadalika alusuul usuushana la saari maayo caaqila maaha dadku waa sad labe saddexe usuul iyo furuuc iyo xawaashi walaala ka bilaabata xawaashida caaqila la yidhahda yidhahda walidaalika magtaadaad kama u disho aabbaha iyo ilmahaaga lagama rabo laakiin walaalaha iyo adeerada ilma adeertaa waa qaybsan tolkaa qaybsan qaadankaa la qaybsan allaahumma ilaa an yaqtula inuu dilo daa raximin maxramin qof xigto oo weliba maxramka ah oo rag iyo dumar hadday noqdaan aan guuriya nikaax isu qaban aw fi lxarami ama uu xaramka ilaahay wax ku dilo aw fi lashhuri اxurumi ama bilaha ashurulxurumkaa uu dilo wahiya dulqacda bisha dulqacda la yidhaahdo ama soomaaliga sidataa lagu yidhaahdo wey bisha shawaal ka dambaysa wey wadulxijati bisha carafo wاlmuxaram bisha zako iyo warajab bisha rajab la yidhaahdo fainahaa takunu waxay noqon magtaa muhallatatan saddex baa loo qaybin khaطa'an kaana kama ha noqoto ha ahaato aw camdan ama waxaa la rabaa in la weyneeyo xaramka iyo ashhur iyo raximkada xaramka cumuuman saddexdaa inay mudnaan weyneyn gaara leeyihiin nusuus badanoo shareecadu waa tilmaantay xaramka iyo khudbatii xajatulwadaac bay ku cadday ina dima'akum wa amwaalakum wa acraadakum xaraamun calaykum ka xurmati yawmikum haada fii baladikum haada fii shahrikum haada xurmo khaasa inay leeyihiin xaramkii iyo ashhurulxurumkii waa la gartay daara ximi maxramna waxaaba la yihi haddaad milkido automatic uxorooy abaabilciski baan kusoo marnay iyadana guurkii baa la xaaraantinimeeyey dadkaa waa dadkii silada iyo xiriirinta gaarka a lahaaye dadkii goynta iyo dilka mudnaa ma aha in la taqiyo la adkeeyo oo sidaa loo tashdiidiyaaye aathaar waxaa weeye saxaabada qaarkood laga wariyey cumar iyo qaybkii laakiin sixadeeda dacfi ku jiro aarka cumar nin leyt ibn abi sulaym la yihaahdo baa lugta uu ku meeleysanayaayo ku wareegaya fuqahada in badan oo kamidana sidaasay qabaan laakiin aataartaasa intay tasixiyeen ayay waxay yidhahdeen dee wax khilaafayna garan mayno walaa yukadu la qaadi maayo fi libili jeela magta maciibun mid ceble mid jiranoo xishirada ceebtoodu jiro tahay la qaadi maayo mid lugla oo dhusinaysa la qaadi maayo mid candhoola la qaadi maayo mid ceeb leh lama qaadayo geelaasi waa saliin inuu noqdaa ceebka saliina fain taraadaw hadday kusugu raalli noqdaan ay isla ogolaadaan calal ciwadi bedel canil ibili geeli inay ka qaataan jaaza bannaan lacag in loogu bedelo hadday ku heshiiyaan ama ari loogu bedelo ama wax kale loogu bedela hadday ku heshiiyaan way banaanta wamaa sulixuu calayhi fa lahum buu nabigu sal slam wixii lagula heshiiyo iyagaa iskale intaa wax yar baa inooga dhiman qofkii muslimka ahaa wa diyatu haweenta muslimadda ah magteedu binafsi wakayriha nafta iyo xubnahaba nisfu diyati rajuli ninka magtiisa nuskay iyada magteedu konta wey masaladaan masala mujmacun calayha wey ijmaaceedu waa haabit in lagu ijmaacay fii caadi saxaabana lagu ijmaacay saxaabadii nabiga ka wareysay qisas dumar magtoodu qaadayna maynan caddaynin akarkoodu tiraduu qaaday laakiin dhammaantood markii la weydiiyey maxaa maxaa ka wadaan bay yidhahdeen konton weeye maftiga muslimiintuna waa ku ijmaaceen intaan garanayna wax mas'alada muran ka keena niman damboo mutaakhiriina muctazilaa ugu horreeyey abubakr asam iyo ibnu culaye iyo raggii lamidka ahaa baa ugu horreeyey wailaa salafkii hore waxay soo wada gurinayaan culimmadeennu masale ijmaaca halkaasaa ugu weyn waxaa loo cuskaday xadiidkii camr bni cabibakr bni maxamed bni camr bni xasminna ee diyaadka ku saabsanaana way ku way ku jirtaan inay haweentu nisu nisu caqli rajul ay tahay waa ku qoranye sanadkiisa ay qolada culimmada qaar wax ka sheegaan wadiyat lyahuudiyi wanasraaniyi muslimkii markii laga baxay gaal la dilay madma laga bixin haa hadduunan murtad iyo xarbi ahayn oo mucaayid iyo dimiya ilaahay baana qur-aanka ku sheegayo qofkii muminkee la dilay markiisii mar ka hadlay wuxuu yihi fain kaana min qawmin baynakum wa baynahum miihaaqun fadiyatun musallamatun ilaa ahli dadkiisii mag baa la siinaya gaalka dimigaa ama mucaahidkaa in la dilo lamaba ogolaba oo nabigu gaal heshiisidii ka dhaxeeya ninkii intuu u dhunta dila wuxuu yihi lam yurix raaixata aljanna jannada carabteedu ma soo gaarayso wa ina riixahaa la tuujadu min masiirati arbaciina sana afartan sana meel loo socdo baa carabta jannada laga gaaraa halkaa xataa usoo gaari maysa walidaalika xadiidka culamo badan ka fahmeen altakhliidu fi nnaari ninkaa naarta ku waaraya naartaa wuxuu u galeen gaal mucaahidoo jiray waay hadii gaal mucaahida intaa loo galay muslim maxaad u malaynaysaa beriya masale sahlan maaha marka in la dilaayey mucaahidkii ma banaana walaa duu cahdin fii cahdihi laguma dili karo wain axadu min almushrikiina istajaaraka faajirhu xataa yasmaca kalaam allahi uma abliغhu ma'mana haddaba xaaladaa haddii aad disho qof gaal macsuum ahaa bicahdin aw dimatin ku ahaa waanu kala qaadi ma ahlulkitaabba mise maaha hadduu ahlulkitaab yahay madhabku waxaa weeye wadiyatulyahuudiyi waanasraaniyi ahlulkitaabka diyadooda oo yahuud iyo kiristanka ah ulusu diyati muslim muslimka madkiisa saddex meelood meel wey saddex iyo soddon hala iyo hal uludkeed wey saddex iyo soddon neef oo geela iyo neef tuludkii wey saasay fuqahadeennu yidhaahdeen shaafici baana wuxuu ka wariyey cumar radi allahu canhu waardaahu masa sugna waxaa hataa hadduu sugnaado waxaa ka saxiixsan xadiid nabigeena xasan oo ka yimid oo cabdillahi bn camr ibn caas ka warinayo baa ka duwan sheegay oo nabigu wuxuu leeyahi qadaa ana caqla ahli lkitaabayni niصfu caqli muslim ahlulkitaabka magtoodu muslimkan muski wey saasuu nabigu xukumay sal allahu alayh wasalam wahum lyahuudu wnasaara cibaaradaas weliba raaciyey saxaabigii yahuud iyo cristan baanu ahlukitaabka ujeednaa mar haddii nabigu nus xukumay ninkii culimada ijtihaadada khilaafay khayr allaha siiya allahana u dambi dhaafo laakiin warka saxdaa ah, kii nabigu xukum nisfu diyati ahawey wadiyat lmajuusiyi dabcaabidka magtiisuna ulusaa cushru diyati lmuslim muslimka magta ninka muslimkaa magtiisa toban meelood meel marka loo dhigo meeshaasaa saddex loo dhigi labadeed toban baad u qaybin boqolkii waa imise toban baa soo sooma ulusaynkeed waa imis waa lix iyo waxoogay inahaasaa laga bixin asar cumar laga wariyey oo min ariiqi saciid ibn musayib can cumara ah bay ku sugnaatay arrintaas waxaynan ahayd amaaniin miati dirhami sideed boqol oo dirham buu uxukumay halka taqriiban labiyo toban kun uu xukumay qofka muslimkaa kii bay qiimayn u bedeleen numbaro ulusaa cusri biyati muslim ka dhigeen wax nasoo cadow ku soo arooray maanan arag oo sidaasi ka duwan sheegay majuusigii la garay kuwii kalena majuusigaan raacinaynaa bay yihaahdeen calaa khilaafin bayna ahlicilm wa diyat lcadli addoonka magtiisu qiimatu intuu lacag way wey waxalaala wuxuu suuqa ka gooyo baa lagu dandhabayaa sa dalika addoonku fi lbayci wاlhibati wاshiraa'i wاlitlaafi kalmaali xoolow lamid waaa laku qabsaday addoonku huwa hal huwa kalinsaani aw kalmaali addoonku ma maalba mise waa aadami waxaa la yihi fii cibaadati rabbihi huwa kalinsaani waa mukalaf mucaamalaadka wixii maali ee hadiyad iyo sadaqa iyo bixin iyo itlaaf la dandhabayana fa huwa kalmaali maalku lamid yahay axkaamulmaal buu dhinac qaadan dhinacna axkaamulinsaan buu qaadan shabah labada ula la qabo darteed wa acdaahu xubnihiisa haddii qaar wax la yeelo wa jiraaxaatuhu dhaawaciisa nabar ku dhacaay maa naqasa minha qiimihiisa wixii iska dhima unbaa la bixin addoonka haddaad disho war addoonkan maanta suuqa haddii la gooye muxuu goynayay magta ha ka yaraado ha ka badnaado ha la ekaado waxaasad bixin haddaad wax yeesho addoonkana oo ceebtan lahayn maxaa la siisan lahaa isagoo ceebtan lehna maxaa la siin baa la isweydiin qiimaha qiima jabka ku dhace isdhima baad kadi ha yaraado ha badnaado nasiibka way yaabaysaa idinku haddaba maxaa sidee laleeyahay adoonka iyo laakiin dad waraaba iyo gaala baqatayba baraa la helaaban iyo waxba markasta lama helo iyadoo kuu baqatay oo qaysatay waa baabka ah wa fii ma idaa daraba haddii uu qofku garaaco nabar ku dhufto batnaha haweeney uurle caloosheed buu nabar ku dhuftay fa alqad waxay tuurtay janiinan ilma yar dhicis mayitan oo meyda guratun baa waajibaysa waxaa ura la yidhaahdo haddaad haweeney nabar ku dhufato calooshaad ku dhufatay ama wax ilmihii caloosha meeluu wax ka yeeli karaad ku dhufatay kadib ilmihii baa soo dhacay isagoo meyda waxaa xadidanee urada aan lagaa qaadi meydnimadiisu bishuu dooni ha maro ama shan bilood ha ahaado ama sagaal bilood ha ahaado waxaan lagaa qaadayana waa jinaayadii aad geysatay qaybun kamida ah. inaad dishayna laguma xukumi karo oo de nabarkaaga inuu u dhintay yaa sheegi kara inuu marka horeba mayd meesha isaga jira aha sooma dhici karto halool buu ku jiray ma nabarkaagiibuu u dhintay lama xaqiijin karo wahiya cabdun huradu addoon nina aw amatun addoon haweena way addoon baa la bixinaya ama dhadiga ama labadooda saliimatun ay min alcuyuubi wax ceeba ka saliina addoommadii waa fara badan yihiine makan u yar baan soo qaban makan u xun baan soo qaban maka u qaalisan baa layga rabaa maya qiimaha suuqa uu ka joogaa addoon lagu qiimeeyaaye qiimaa lagu goy biqiimati nisfi cushri diyati labi aw cushri diyati lummi qiimo ahaan waa inuu dhigmaa hooyada magteeda wax boqol kiiba shan cushurku waa boqol kiiba toban miskiisana boqol kiiba shan wey hooyada qiimaheed makteeda waa inuu boqol kiiba shan uga dhigmaa ama aabbaha magtiisa uu boqol kiiba shan uga dhigmaa ma khiyaar ka lagu qiimeynayo culimadu in badan bay ka hadleen waxaa iigula dhowaa hadday amatan tahayna hooyadaa lagu qiimay hadday cabdan tahayna aabbaha lagu qiimayn addakaru bidakari waluntaa bilunsa waa inay qiimo intaa leeg suuqa uga dhiganto makta boqol kiiba shan inay uga dhiganto hadday haween tahayna kontankii boqol kiiba shan ay uga dhiganto hadday labood tahayna boqolka boqol kiiba shan ay uga dhiganto waa shan neef ama laba iyo bar sooma wlcaaqilatu ilma iyo shigtada wax bixinaysa hiya alcasabaatu dadka casabadaah ee baabulmiiraas casabada tacriifkeeda kusoo mara wey maa cada alabi waljaddi walibni wabnilibni wixii asalka iyo furuucda ka harayda marka aabbi iyo awow iyo wixii ka koreeya waa usuushi dhashay ibni iyo ibnulibnina oo casabaadka wixii ka hooseeya halkan mas'alada laba arrimood buu kugu sheegay horta casabaad baa bixiye asxaabulfuruud caaqila kuma jiraan dumarkii baa la reebay ila almuctiqa casaba binafsi weeye waxaa laga hadlayo dumarkana casaba binafsi haweenta cisqiga iyo wanaaga ku dhaxlaysa keliya kamida ah. lidalika saaxibu raxmihiisa uma dhihi jirin walaysa fi nisaai qurban casaba ila alatii manat bicitqi raqaba taasaa casaba binafsi ku jirta saas darteed dumarkii xigtada iyo qaraabada iyo nasabka ahaa filmadhabi way ka baxeen meesha waa ko casabadii haddaba ragga ahayd een faranka muqadarka aan qaadahayn ee maa baqiya qaadanaysay usuushii iyo furuucdii baa laga reebay qiyaasan wa nasan amaa qaybta naska waa furuucdo xisadii haweenkii baa waxay yidhaahdeen xadiidka jaabir radi allahu canhu ardaa abu daawuud iyo welinayaan baa riwaayada ka mid ahayd nabigu calayh salaatu salaam gabadhii la dilay magteeda caaqiladii sii dishay buu saaray wa baraa zawjahaa wa waladahaa ilmaheedii iyo ninkeediina uu beri yeelay waxay dhaheen dhaxalka maanagaale wuxuu yihi maya dhaxalka ninkeeda iyo ilmeheedaa le dhiiggeedana idinkaa qaaday halkaa waxaa laga gartay halkaa waxaa ka muuqatay awlaaddii in laga reebay bay yidhahdeen likawnihim furuucan haddii looga reebay usuushana qiyaasan baan uga reebeynaa mujasamada ka tawjiihaska masaal ijtihaadiya weeye sidaa wey casabadii kusoo noqo haddana meesha kalena la iska rabaa ninkaan xoola haynin walaa yacqilu faqiiru faqiiran waxba haysanin caqilo noqon maaya la xisaaboo xoola bixi la yidhaah waayo laba qaawan isma qaado wey isaga waxba haynine muxuu kabaa faqiirka waa la reebi walaa sabiyun walaa majnuunu ilma aan qaan gaarinayo qof waalanna caaqilanimo waxba loo saari maayo walaa kaafirun can muslimin kii xigtadaa haddii uu gaal yahayna waaga hore inagu gaalo maynaan lahaan jirine laakiin gaalo ilmaayadaan hadda yeelanay gaalo badan baan yeelanayo gaalaha haddaad xadda helingaan tagtaan iyo xadda santareesa haddaad ag martaan gaalo badan bayna ugu jiran wuxuu abheda dariiqay ahaayeen dadka dariiqada hidedada adkaarta iyo wardiga iyo ku dadaalo dhib badnay bay ahaan jiren ariiqadii da-yar baa soo kacday oo aan ariiqa ahayn iyagu falow bay sameeyeen nin odanay adeegan yaa sameeye waaan ilaa beel ariiqadii daa u kacday allah u daayoy ariiqadii daa dariiqahay ma u kacday dadka haddaa wada muslim lahayd qodo walba amiin badan inaga mida gaala magaalada u joogtay kaasi marka waxba ka bixin caaqilada maya gaalada afqaaraan ku doonaysan iska daaye iyo wacagsigu gaal iyo caaqiladii haddii laysu haystana kan muslimkee qaraabadiisaa loo soo dooni maayo waayo dhaxalba kama dhexeeyo muslim iyo gaal ismaba dhaxlaan casabanimadoodu wayba go-aan tahayba sharciga in sharcan bay goday fayajibu calayhim waxaa waajib ku ah caaqiladii iyo ilmaadeertii iyo tolkii diyatu nafsi kaamila mag dhamaystiran naf dhamays mag dhamaystiran naf dhamaystiran baa lagu leeyahy acnil miata boqol baan ujeedaa jeedaa minal ibili geela fii alaai siniina saddex sano ay ku bixin fayajibu waxaa waajibi calaa kulli aniyin nin kastoo waxaysan cinda alxawli sanadka markuu soo wareego dhammaadka sanadka fii kulli sanatin sanad kastaba nisu dinaarin dimaar nuskii baa laga qaadaya waa hadday qiimaha kusoo aaday intaa noqoto wey oo tolku badan yahay hadda reerku qoys yaroo laf yaroo laangaaba ay yihiin dee intaa ka badan ba ku sugaani wa calaa kulli mutawasitina rubucu dinaarin rubicii laga rabaa fa idaa baqiya shaygu soo haro ukida min baytilmaali isaga wuxuu leeya inta ay bixinayaan baaqiga baytilmaalka bixinayo nabiga yiri man taraka kadlan ilaya wa calaya waman taraka maalan bali warasaki ninkii culays ka taga aniga xaggaygaa loo sooriye anaa bixinaye wixii iyaga kasoo harharaayey annagu intaan qaaraanna xagga laga bixinahayaa laakiin dadka nabigu caaqiladooda uu saaray baytilmaal wax ugu soo celiyey ma jirin dalku waa inay iska bixiyaan hadda innaga waxaa fududeeyeyba baytulmaal ba jirin xaggeed hoosoo carartaa adigula soo laabataa male wailaa fa min aljan dadkii haddii laga waayana ninkii dambiga galay hadduusan tol balaa'in ama tolkii wax waxay soo bixin karaba la waayo ama intii ay ku fillaan waayaan wardi lagu caawinayay maadaama tabari intaa noqotay asalka jinaayada adaa lahaa adaana lagaa qaaday meelun kala dhacway dusha alaala ka weelay walaa yukalifu llahu nafsa ilaa wuscaha itaqu llah fataqu lah mastatactum samayna anaga wain kaana alwaajibu hadduu yahay aqala wax ka yar min diyati nafsi alkaamila naf dhammaystiran nafteed ka yaroo xubno iyo wax lamida kawaajibi jiraaxaati dhaawacyo wax ka waajibay wey wa diyati ljaniin ilmaha dhiciskeed soo dhacay nadarka ku soo dhacay martiisa wey waalmar'ati haweentii iyo wadimiyi dimigii weye famaa kaana wixiia qadra uluti lkaamila wixii gaara mar dhammaystiran uludkeed saddex meelood meel dhigma wixii gaara aw aqalla ka yar fa fii sanatin bay ku bixinayaan markastoo saddex sano lama dhihin sanadkiiba soo ulu ma ahayn ulu iyo wixii ka yar waa sanad gudihii inay ku bixiyaan wain kaanat ulutayni aw aqal hadduu ulutayn iyo ka yar yahayna faulutu fii sanatin walbaaqi fi taaniya horta sanadka hore ulu baa la bixin qori baa la bixin saddexdii qaybood inta soo hartayna sanadka labaad baa la bixin fain zaada cala ulutayni saddex meelood labo lixdan iyo lix iyo dhibic lix hadduu ka batana fauluaani fi sanatayn labada hore saddex meelood meel saddex meelood meel baa la qaadi wlbaaqi fi haaliati inta badan noo dambaysiya lama ogola horay baa loo horumarin intay baashu kurusha intaasi waa mualifku raxima allahu tacaala magihii guud wuxuu kaga hadlay naftii baa laga hadlayay inta kale tabac bay halkan wuxuu kaga hadli doonaa wixii aan naf ahayn naf maadan goyn laakiin haddana naf dhamaystiran oo boqolaa lagugu yeela in boqol lagugu yeeso inaad nafxa ka goysa keliya maaha ninkii oo nool oo ordaya baa boqol lagaa qaadi ninkii oo nool baa laba saddex afar shan nagood lagaa qaadi karaa oo laga yaabay inay dhimashadiisu kaga kharash yahay mararka qaarkood dilkaa ka kharash yar asbitaalka qaarkood dhowr magood baa lagu yeela ninkiina waa nooli tusaale wakullu cudwin xubin kasta xubnaha qofka baa la qaybin doonaa wakullu cudwin xubin kasta oo mufradin halkeliyaala fiihi jamaalun wa manfacatun qurux iyo manfacana isku leh idaa qatica haddii la gooyo wajabat fiihi waxaa ku waajibi diyatun kaamila mag dhammaystiran mila diyati saaxibi cudwi sidee qofka xubinkaa leh magtiisa oo kale low qatala hadduu dilo oo haweentii iyo raggii iyo kitaabkiibaa u qayqaybin midooba qaybkiisa magtii kaamilka ahayd haddaad disho oo kaleeto qofka xubintan leh magtii dilkiisa ka waajibi lahayd baa ka waajibi muslim ragoo xol aha boqol haween muslimada konton kitaabi fi madhabi baan soo rajaxnay wahaa kada wakadaa kullu cudweyn waxaa lamida laba xubin oo kastoo min jinsin isku nooca labada xubnaha lamaanahaana lamaanuhu midkiina waa mar nuskeed israacinteedana waa mar dhamaystiran fa idaa qatacu ma hadduu gooyo fa fiihi madiyat mar dhamaystiran baa laga rabaa wa fii axadihimaa midkood hadduu gooyona nisfuha marka barkeed baa laga rabaa wakada almacaani walafaif kuwa waa xubnihii xisiga ahay ee muuqday waxaama xubnaha aan xisiga ahayn laakiin macnaha leh iyagana haddii waxaad geysatay ay meesha uga baaba baaba'aanna fa fii kulli macnan minhaa macno kas iyo manfaco ka mid a ah, adiyatu mad baa lagaa dabaa calaa kulli xaal waxaynu leenahay xubnuhu hadduu xubin hala yahay sida sanka oo kaleeto sida carabka oo kaleeto sida xubinka taranka oo kaleeto haddaad isagii goyso mag dhamaystira w xubnuhu hadday lamaano yihiin sida labada gacmood labada lugood labada intood labada dhagood ilaa akhirkeedana nus nus weeye konton konton weeye nisu diya iyo nisu diya haddaad israacisana waa diyo kaamila haddaad mid goysana waa diyo nuse xubnuhu hadday afar yihiin waa min shan iyo labaatan sida xiribaha indhaha labana way ka koreeyaan tan midna way ka horkahoreysa halkana labaa ku dadan haddaad afartaba xayuubisana waa mag dhamaystiran haddaad laba goysana waa mag nuskeed haddaad mid goysana waa rubceed macaanida waxaa looga jeedaa manaaficda aan la taaban karin sida aragga qacdaad ka siisay qofka indhihii way ku yaallaan laakiin araggii baa ka tegay qacdaad ka siisay qofkii maqalkii baa ka tegay waxaad ku dhufatay qofkii waa kaloo socdaa laakiin garashadii baa ka tagtay rigtaad dabarka ka siisay waad joogaan xubnihii laakiin raganimadii baa guurtay macaanida wey marka laga hadlayo raganimada iyo araggu waxa la qaban kara maaha manaaficdaa weeye macaanida wuxuu uga jeediya laaaifta qarsoon ee yayarka fa qaci udunayni labada dhagoodba qofkii geygooye adbiyatu marka dhamaystiran baa laga raba wa axadihimaa midoodna nisfuha madbuskeed wey wa miluhumaa labada dhagood waxaa lamida alcaynaani labada indhood washafataani labada bishidood walixiyaani labada lafga ee hareeraha ah wاlkafaani labada cumocmood wاlqadamaani labada gubdood ee lugaha ah faraha labadaba gacmihiyo gubmadooda soo dil raaciyo wاlalyataani labada fadhiyood wاluntayaani labada xiniyood wاlajfaani labada xinigoodba ka nahalbu ka soo qaaday kuwa nahalbu ka qaaday wa xalmata almar'ati haweenta labadeeda xalmadood soomaaliya ninka igu sheegi doona xalmada caawa xarama sayl marati waxaa la yidhaahdaa hooyada naaskeeda inta madaxa hore waa madowya intaa madaxa yadee hore madow baa carabiga xaramatu saji lagu yihahdaa af soomaali lagu dhaha maxauna haweenka haddii la weydiiye garan lahaa igu asirfirisen inta haddii uu ibta hore wayo hadduu labada naas ibta hore ka gooyo iyadana ma kaamila wa shufraaha hore waa waxaan idiin idhi qaarkood idinka waa idinla qariib laakiin annaga fiqiga iyo fuqahada iyo qabaha ku dhex jiso anaba saxiix marka qaarkood saas darteed dulqaata shafra shafra ashafratayn waxaa la yidhaahdaa waa bishimaha kuwa afka kuwa farjil maraki wey maxaa kaloo faleeyaa doosi kalo ayib wa maalin اlanfi sanka inta jiricsan wاlisaan carabka kuwa wa xubnihii halhalka ah wاlxashafati dakarka madaxiisa hore wa jamiici dakari dakarka o dhan haddii la gooyo xubnihii halhalkaa iyo kuwii laba labada ahaa buu tusaale ku siiyey intani axaadiis bay ku timid xadiidka cabd لlah bn bn اcaas waxbuu ka tacjiibinayaa arrimahan halka masale wa maalin ilamfi sanka inta jircsan baa magi ka waajibaysaa daahirka nasku saa maaha laa fii xadiidkii diyaadkii abibakr bni camr bni xasmin walaa fii xadiidkii cabdillahi bni camr bn اcaas ee sunanka ay warinayeen axmed iyo abu daawud iyo ibn maaja iyo midna maaha intaba waxay leeyihiin wa fi lanfi idaa uciba jadcuhu addiya sanka haddii la wada gooyo mag baa ka waajibaysa sankoo la wada gooyoy bay ka hadlayaan wadagoyntii bay fuqahadeena ku fasireen inta hore keliya in la gooyo taana wadagoyn maaha marka sankoo la wada gooyo wey mag inta kale haddii indhaha tahay hadday dhabarka tahay uu soo wadaayo iyo waxyaabo badan oo lamida intan khilaaf badan kama jira ahlulcilmiga jamaahiirkoodu inay mag tahay bay qabaan ayb kasoo qaad qofbaa hadaba labada dhagood beysi labada gacmoodna waa beysi labada indhoodna waad ka saartay wili wuu nool yahay saddex nagood baa laga rabaa haddaad wada dishana hal mag baa lagu yeelan wakadaa waxaa lamid ah oo mag la iska rabaa fii shalali haadihi اacdaai xubnahan hadduu shalal ku dhaco shaqadu ka tagto nabarkaa ku dhufatay gacmihii shalal baa ku dhacay gacmihii maba shaqaynayaan lugihii maba shaqaynayaan sa hadday noqoto ee waxaad goysay bay lamid tahay ee nafteedii iska bixi walibaai alibaaquna mag baa la yska rabaa sharibna waa la yidhaahdaa ifdaana waa la yidhaahdaa kutubta luqada waxay ku marteen lacalla waxbay jirtaa xuruufuljaar baa lagu daraa qaala shaaciru waad maqlaysaa haye haye dhamaystira lacallallaahi lacallallaahi fadalakum calayna bishayin ana ummakum shariibu shariibu yaa i waxay dhihi jireen isku daro miya ixbaarna waxaa la yidhaahdaa haweenka meesha xubinta taranka iyo saxaradu inay isu furmaan baa la yihahdaa intaa ninkii isku furaayo de baa laga rabaa baa la isaga ibaarkaasaa la yihahdaa wasalki ljaldi haragii baad ka bixisay qofkii dab qofkii isagoo nool harag bixiso isagana mag baa lagaa rabaa wa kasri sulbi dhabarkaa ka jebisay mag wey wa idhaabi caqli caqligii garashadaa kaba tagtay waxay ku dhufatay wasamci maqalkiibaa tegey aw idawi iftiinkii araggaa tegey aw inutqi hadalkiibaa ka tegay qacdaad ka siisay hadalba waa joojiyey mag dhamaystiran baa lagaa rabaa aw ishami urtiibaa ka tagtay waxaaba ma urinayo awidawqi dhadhankiibaa ka guuray halka waxaad ka garanaysaa urta iyo dhadhanka iyo qiimahay sharciga naagisa ka leeyiin iyo qiimahay aadabaha u fadhiyaan ilaa ma kaamila la gaarsiiyey inta aarkeedna xadiidkii abubakr ibn camr ibn xajmin bay ku wadi jiraan wafi lisaani diyat wafi shafatayni diyat wafi lbaydatayni diyat wafi dakri diyat wafi sulbi diyat wafi lcaynayni diyat kaasaa ka wada sheekeeyey duruqdiisa ugu badan ninka uu intaa arkeen waa nin aimadoo la yihahda ibn abi caasim kitaabkiisa abdiyaad baa ugu badan duruqdiisi inta anugu aan isilaaay u wa fii kulli usbuucin far kastaa cashiru min alibili toban geela laga dhalaa toban misaa farood bu qofku leeyahy toban toban toban ku dhufo boqolkii saasay ku timid alkhinsaru wlibhaamu faryarada iyo suulku waa isku mid wa fii kulli sinin ilig kastana ama gaws ha noqdo ama fool ha noqdo ama mici ha noqdee kamsun min aibili shan baa laga rabaa labadaba waa nas fii xadiidka cabdillahi bn camr bn caas nabiga cadiy alayh isalaatu wasalaam waa mal jiraaxad dhaawacyada filbadani jidka gaara falxukuumatu wax la xukumay oo la qadaray weeye xukumada waxaa la yidhaahdaa wax go-an male cidda qaadiga iyo maxakamka ee loo geeyey baa wuxuu fiirinayaa jinaayadan iyo qiimo ahaan waxay ku fiicnaan lahayd waxay yidhahdaan dhowr qadiyadood buu tixgelinayaa mar wuxuu tixgelinayaa xukuumo markay noqoto kharashkii ku baxay daweynteeda waayo maalka kaga baxay qofka adaad sabab ugu ah inuu ka baxo waman tasababa fii itlaafi maali lgayri damina waa masala mas'alada labaadi wuxuu tixgelin ku darayaa maxay ka tagtay raadxun dhaawac iyo ranfoolxumo intee la eg bay qofka ku reebtay ilan wixii shalay kugu dhacay baa maanta la isku caayaan qofkii ceeb bay u yeeshay halkaa way kala duwanaanoo ceebtu nadarkani ma wuxuu ku dhacay xubin muuqda sida wejiga iyo gacmaha hore iyo mise meel qarsoonoo dabaq iyo bawde iyuu ku yaalaa telefoonka ta meeshaa bawdada aad kuugu taallo hortay aad arkaysaa bas marka aad guriga timaadiya reerahaaganaad is aragtaan baa laga yaaba laakiin midda wejiga kaaga taalla qof kastoo kaa soo horbaxa arka ta gacantu waa la arki laakiin wejiga way ka yar duwan tahay meesha ay ku taallo foolxumaday ka tagtay sida ay u muuqanayso oo qofka quruxdiisa iyo jamaalkiisa ay wax ugu dhimaysana qiimayntuu ku dari qodob saddexaad buu qiimaynta tixgelin qofka dhaawaca ay ku reebtay iyo kharashka kaga baxay marka la reebo xanuunkii iyo dhib iyo welwel iyo fikir waxyaaba macnawi ahaan abuu dareemay oon la taaban karin tiina bal inuu suuro dhaweeyo uu dhaqaalo u bedelaya qiimeyn buu ku sameynaya nabarrada waxyeelo maaha saddexdaa marka la dardaro bay xukuumadu waxa la qadaraya ka baxdaa wa fi ra'si walweji madaxa iyo wejiga waxa ku dhacana famaa duuna almuudixati midda lafta gaartay fiihi madaxa laftata gaartay waxaa ka sokeeya oo way sabta iyo waxaa la yidhaahdaa daaniya iga iigadiisisay keliya dhiiggiibay dhaaftayoo hilibkay dhex gashay laakiin lafta ma gaarin baadica baa la yidhaahdaa fiihi alxukuumatu waa la qadaraya iyadana qaab loo qadaraa jira haddii aad hesho xilli dhakhaatiir iyo meel fiican la joogo waxayna fiican tahay xilliga nadarku dhacay in qof culamaa ah la weydiiyo sidee baa loo qiimeeyaa waxaa la qadarayaa laftu inta ay jirto laftu shan neef weeye waa la yaqaan inta ay u jirsatay jandiga kore iyo lafta inta udhaxaysa sentimitirada intaasoo sentimitarsa baa la qiimeyn haddii la garan karo inta ay gurutay intii kaga soo hagaabi lahaydna barcentage ama nisba miawiya oo kaga soo aadi lahayd baa la xukumayaa haddaan la gaariba karinoo soomaalida dadkan waxaa naqaan nabad baa ku dhacay oo dhaktar baa lagu cararay waa lasoo soo tolay waxba lama soo qorino noo kala xaq baa laleeyahay meeshiina waa bugsatay inteeday gaadha lama yaqaan dherarkeeda lama yaqaan ballaceeda lama yaqaan inteebay bay sentimeter jeexan tahay intee bay hoos u jirtaa intee bay ballac tahay lama garanayo wata way bogsateen meeshaa sooma aragti qaar baa markaad fiilisaad shakiyoo dhihi show meesha nabar baa ka sii hadda wuxuu kudhi wax fiican ibaadan qadarin ee meesha xataa nabarkan arkaaba dhib ugu noqotay may nabarka hoos u galay waxaad dhihi ribot tariika ninkuu gaaray ma hayo mushkilada amaka dadka durusu haysata calaa kulli xaal haddaad rabta nabarka inaad si fiican u qiimayso marka uu cusub yahay baa la qadaraa madaxiyo wejiga inta ulasa u jiro qadarku u dhawaaday inta dhiman qadarkii shanta neef u dhigmayna way dhici inta uga dhawaadayna waa yeelan haddii taa la garan waayo wadaadu iska qiiman baa noqon qiimayntaa qatusigo qatusti adna asqasban dheeraad qaadato waa mal muudixat midda lafta gaartay wahiya maa awdaxat ilcaqma lafta waxaa caddeeyey baa la yihahda kamaa taqadama saan hore usoo sheegnay fa fiihaa min alibili shan geelaa laga rabaa iyadana xadiid wey wabaqiyad waxaa dhiman jinaayaatu nabarnabara iyo waxyeelooyin ukra oo kale aasartu aan door biray tarkahaa inaan isaga tago lianlaa yatuula alkalaamu hadalku kitaab gaaban weeye suusana u dheeraane sida jaaifadii halkan caloosha ka gashay tii nabarkii madaxa ku dhacee maskaxda gaaray tii lafta riixday tii lafta jebisay mid lafta riixdoo jebi iyo oo la yidhaahda munaqira midaha ashimo la yidhahdo dilaacisay midaas oo maskaxda xuubkeeda gaartay oo ma'muumo la yidhaahdo caloosha mid ku dhacday oo hoos u dhacday oo jaa la yidhaahdo wixii oo dhan waan iska daayay oo kamaan hadhin lianla yaquula alkalaam ah. hadalka musan dheeraanay walaa tajibu diyatu ma waajibto bikatli lxarbiyi walmurtadi gaal xarbi oo dagaal ba dhexeeyey oo gacantaa gaadhaynoo ahayd iyo murtad man badala diinahu faktuluuhu la yidhi iyo fadrigu cunuqahu ninkii dilaayey wax magac laguma laha ko waman wajaba rajmu qofkii rajmu iyo in lagu dila ay waajibto zaani muxsan ahaana bilbayinati markhaatina loo hayo iqraar maaha aw taxatama qatluhu ama in la dilo ay waajib noqotay oo laazim noqotay fi lmuxaarabati kuwii nimankii jidadooyada ahaa iyo burcadda ahaa burcadii dadka dhacaysa ama magaalada gudaha banaankeeda in lala dagaalamo loo baahday si kale lagu keri waayo in la dilo maahane kaa dilkiisana mag laga bixiyo walaa cala sayidi sayidku mag bixin maayo biqatli cabdi adoonkiisa hadduu dilo loo qisaasi maayaan soo mag ma laga rabaa oo yaa la siin addoonka qiimihiisa yaa lahaa xoolaha isagaa lahaa ee isaga maa iska qaadi o isa siin taxsiilu xaasil halkaasaan ku beereysaa insha alla habeen dambiga kafaaratu lqatli iyo axkaamta kale la xiriirta baynu maraynaa insha allahu tacaala ilaa abwaabu ridda haddii alla ila subxaanaka allah waxamdika ashhadu an laa ilaha illa anta astafiruka